sala allahu calayhi wasalam yaqra'u xaal uu aqrinaayo nabigu haadihi aayata aayadan cadiy bna xaatim aa nabiga u yimid sal اllahu calayhi wasalam waa intuusan islaamin markaas uu u imaanaa intuusan islaamin waaba marka uu islaami doonaba sanadii sagaalaad ee hijriyada bisha shacbaanu u yimid asaguna markaas kirishtaanu ahaa dadka masiixiyiinta sheegta ayuu ahayo kirishtaankaa saliibkiiyaa u sugnaa qoorta saliib dahaba aa surka u sugnaa saliibkiioo dahaba aa qoorta u sugnaa ama macatabkii markaasuu nabiga u yimid sala allahu calayhi wasalam markuu nebiga u yimid nabigu wuxuu ku yidhi alqi anka haada alwaan horta sanamkaan dhig sanamkaan aad sidato o iska dhig horta la munkarka ko la arka waa in la ridiya nabigana sal اllahu calayhi wasalam saliibkaas ama macatabkaas ama karooska meeshuu ku arko mara hadduu ku arko waa googoy jiri maradaas waa jarjari jiri sababtu waxay tahay nabigaaba caddeeye wuxuu ku yidhi waa wathan waa sanab la caabudo waa ilaah allah ayrkiisa oo la caabudo adduunka waxa ugu badan oo isku diin sheegtaa waa masiixiyiinta sanamka ay caabudaan wey sidaas darteeda qof muslima uma bannaana inuu qaato in gurigiisa la suro in baabuurkiisa la suro uma bannaana nabigu tuur uy maradu ku arkana waa googoyjo maanta waxaa dhacda laakiin hay-adaha kirishtaanka markay yimaadaan wadamada muslimiinta oo ay baabuur ka kiraystaan dad muslimiin ah in calankii kirishtaanku ku dheganaa laga badiyo guriga ay ka kiraystaanna la suro waana xaaraan qadcana ma banaano qofkaas sidaas ay uga kiraysteenna waa xaaraan wuxuu cunaya bakti wey ee gurigiisa ay uga kiraysteen inay suraan sanab ama gaaridiisa ay uga kiraysteen inay suraan sanam maantana magaalada dhex yaacaya iyagoo sanamkaasu saaran yahay oo calaamadaasu ku dhegan baabuurta oo guryaha uu ku dhegan yahay ma banaana nabigu waa googoy jiray maraduu ku arko qofku ku arkana dhig ayuu dhihi jiray qof muslimana inuu sito ilaah la caabudo allah kayrkiisa ma dhici karto marka nabiga tuur ayuu ku yidhi kadib wuu islaamay nabigoo aayaddan akrinayuu maqlay marka ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimmadoodii axbaar waa jamcu xabri qofka caalimkaa waxaa la yidhahdaa xabri baxrina waa la yidhahdaa culimmadoodii iyo wa ruhbaanahum suufiyadoodii ruhbaantana waxaa la yidhahdaa qofka waa jamcu raahib raahibkuna waa qofka caabidka oon cilmiga lahayn qofka caabidka cibaadada u go-ay oo aan cilmiga lahayna waxa lahahdaa raahib axbaartu waxay ku badnaayeen yahuudda yahuudda dad cilmi leh a aad ugu badnaa oo caalimiin ah laakiin aan rabbi ka marka yahuudday ku badnaayeen yahuudda ayay ku badnaayeen kuwa oo cilmiga yaqaan laakiinaan cilmigooda rabbi uga baqin kiristaankana waxaa ku badnaa ruhbaanta dad oo cibaadada u go-ayo xataa dadka ka dhex baxoo buuraha gala laakiin aan lahayn cilmi ay alle ku caabudaan markaasuu nabigu aayaddan akriyey sal allahu calayh wasalam ittakhaduu yahuuddii iyo kiristaankii waxay ka dhigteen axbaarahum culimmadoodii iyo wa ruhbaanahum suufiyadoodii arbaaban rabbiyaal rabbiyaalkoo min duuni illaah allah ka sokeeya oo allah qayrkiisa ayay ka dhigteen walmasiixa bna maryama walmasiixa masiix masiixaasoo ibna maryama ina maryamana waxay ka dhigteen rabban min duuni illaah rabbi oo allah qayrkiisa oo ay caabudaanay ka dhigteen wal walxaalay ka dhigteen maa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahane ilaahan ilaah ilaahaasoo waaxidan keligiisa laa ilaaha mid la caabudaa xaq maahan ilaa huwa allah maahane subxaanahu ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog camaa yushrikuuna waxa ay la wadaajinayaana ilaahay ka fogiyo ka nastahayn aayaddaas nabigoo akrinaya ayuu maqlay aayadduna waxay sheegaydaa yahuud iyo kirishtaan culummadoodii iyo suufiyadoodii inay caabudeen dadkii cilmiga lahaa oo gaaloobay oo rabbi ku kufriyey iyo kuwo cibaadaysaayo rabbi ku kufriyey kuwaas inay caabudeen saasuu sheegaysa aayaddu faqultu waxaan ku idhi uu yidhi adiyaa faqultu waxaan ku idhi lahu nabiga innaa annaga lasnaa ma anaan ahayn nacbuduhum kuwa caabuda maanaan caabudi jirinaa ilu maxaayale dadka in badanoo ka mid ah cibaadada waxay u yaqaaneen sujuudda iyo rukuucda iyo wixii la mid ah ee cibaadada macnaheeda caamka uma yaqaaniin cibaadada uu inkirayo cadiina waa middaas cibaada bimacna rukuuc wa sujuud taasuu inkira marka maanaan caabudi jirin ku nibi uma sujuud uma rukuucun maanaan caabudi jirin laakiin cibaadadu sujuud iyo rukuuc kaliya maaha ma aha qaala nabi muxameda wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam alaysa shaamigu miyuusan ahayn yuxarimuuna inay xaaraamtinimayn jireen maa shay axal ilaahay xalaaleeyey wax ilaahay xalaal ka dhigay inay xaaraam ka dhigi jireen miyaysan jirin fa idinkuna markaas aad xaaraam ka dhigi jirteen ma dhici jirtee taas wax ilaahay xalaal ka dhigay inay xaaraam ka dhigaan oo yidhahdaan xaaraan wey oo idinkuna aad ku waafaqdaan oo tidhahdaan waa xaaraan ku waafaqdaan wayuxiluuna miyaysan ahayn kuwa xalaaleeya maa shay xarama allahu ilaahay xaaraamtinimeeyey wax ilaahay xaaraamtinimeeyey sow ini ma xalaalayn jirin oo ma dhi jiran waa xalaal fa tuxiluunahu idinkuna markaas aada xalaalaydaan saas ma dhici jirto ayaa nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam faqultu waxaan idhi balaa haa taas inaysan dhici jirin warkeed baddaa wax ilaahii weynaa subxaana wa tacaala xallilay oo xalaal ka dhigay in la yidhaha waa xaaraam waa dhici jirta oo markay xaaraam ka dhigaanna aan ku raacno wax ilaahii weynaa subxaana wa tacaala xaaraam ka dhigay inay xalaal ka dhigaan way dhici jirtay annaguna aan ku raacno saas wyi qaala nabi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fatilka taas cibaadatum waa cibaadadooda cibaadada ilaah subxaana wa tacaala uu sheegay oo inaad caabudi jirteen ah culimmadiinna iyo suufiyadiinna cibaadada ilahay sheega waa middaas waa middaas taas marka sariix waxaa nabi moxamed noo caddeeyey sala allahu calay wasalam ilaahay qur-aanka ku caddeeyey wax ilaahi weynaa xalaaleeyey qofka xaaraamtinimeeya asagu gaalnimuu ku dhacay gaalnimuu ku dembi gaalnimo ah oo kufri akbar ah oo islaamka qofku uga baxay oo acmaashiisii ku buray oo hadduu dhinto naarta kula waarayo dembi saasuu ku dhacay oo kufrigii akbarka ahaa qofkii ku waafaqoo ku raacaana gaalnimadaasuu ku dhacayo isna waaba saas ilahay noo cadiyey wax ilaahi weynaa xarimay qofkii xalaaleeyana isaguna waa sidaasoo kale isagu waa gaaloob qofka ku raacaana waa caabudo isagaas ilaah ka dhigta isagu hadduu raba ha yidhaahdo ma caabudin hadda fiirin cadi maxaatin ma aanaan caabudi jiru leey fiiri uma haysan inuu caabudo ilaahii u weynaana wuxuu sheegay inay caabudeen nebi maxamed wuxuu sheegay inay caabudeen markii cibaadadii loo fasirayna waxaa u cadaatay inay cabudi jireen adigo u cadaatay fiiliya marka dad badan oo caabuda ilaahay qayrkii sidaas adiyoo kale ay leeyihin ma caabudin saas u haysteen shardi maaha marka shaygan mar haddaad caabuddo adigu inaad isku haysato inaad caabuddo shardi uma ah haddaad cibaadadaa siiday xukunkeed qaadanay adugu haddaa rabto u hayso inaadaan caabudin adiyu wuxuu leeya ma anaan caabudin uma haysto inay caabudeen saasay uhaysteen inaysan caabudina u haysteen laakiin allah sheegay inay caabudayeen nabi maxamedaa sheegay sal allahu calay wasalam macnihii cibaadada markii loo fasirana waaba qiray inay dhinac noocaas dhici jirto sidaas darteeda qofku hadduu ilaahay qayrkiis caabudo laakiin magacii cibaadada ka daawida anugu caabudin ma khalaas magacaas la bedelay xukunka waxba ka bedeli dhammaan dadka awliyada tuuga ma caabud ma yidhah waa tuugayaan nadaray ka xiranayaan waa u gowracayaan qubuurahooday dawaafayaan mana caabud marka ma caabudmadaasu wax macnaa oy keenida male ee caddihiina wuxuu lahaa ma caabudma soo ma ilahayna wuxuu lahaa waa caabuden nabi maxamed wuxuu wa caabuden sal la alay markii loo sharaxayna waa ku qanca waa marka aniga waa caabudaa inuu afka ka tira waxba keeni mar haddii xukunka xaqiiqadiisii la helo soma jeedo haddaba marka fiiriya dunuubta inda ahli sunna waljamaaca laba loo qaybiya dunuub waxaa la ihahdaa dunuub mukafira lidaatiha waa dunuub ayadu sideeda gaalnimo u ah. qofku hadduu la yimaado dunuubtaas biqasdi wa macrifa isagoo og ilaahay inuu diiday sharcigu inuu diiday isagoo u qastoon cidna ku dirqin oon ku qasbin aan hadda ugu dhicin qofkaasu wuxuu qaadanayaa xukunkeedii oo gaalu ku noqonaa islaamka uga baxa hadduu rabo yuu xalaasha xalaasha looma shardiyo kuwaas dunuubta mukafira lidaatiha la hadduu dembigu daatadiisa gaalnimo u yahay qofku inuu xalaashado looma shardiyo isagoon xalaashan hadduu sameeyo gaalu noqona isagoo le waa xaaraan hadduu sameeyo gaalu ku noqona maxaa ka mida ilahay qaybkiis loo sujuudo maxaa ka mida ilaahay la caayo maxaa ka mida nabiga la caayo sala allahu calay wasalam maxaa ka mida gaalnimada diinta la caayo malaa'igta la caayo maxaa ka mida gaalnimada kitaabka qur-aanka ama warqad ka mida ama hal xaraf oo ka mida in qashinqub lagu rido ama liahaanaysto lagu istaago waa badanyi mayd la tuubo nadah laga xirto dunuubtaas iyo kuwa badan oo kale waxaa la idhahdaa mukafira ayagaa gaalnima waana kufri abar dunuubna daatadeeda gaalnimo uma aha daatadeeda gaalnimo uma aha kufrigii akbarka ahaa maaha waa ka sokaydaa qofka hadduu sameeyo isagoo is-og inuu ilaahay caasiyey oo aan xalaashan ku gaaloobiba laakiin ciqaabuu ku mudanaya waxaa ka mid ah dhiigga muslimka qof muslimuu dil waxaa ka mid ah zinada waxaa ka mid ah qamrada waxaa ka mid ah baroordiiqda meydka loo baroordiiqo waxaa ka mid a nasabka la duro qabaailka la duro waxaasoo dhan waa dunuub aan gaalnimadii weyneed gaarsiisnayn gaalnimadii weyneed waxaa ka mid ah kitaabka ilahay wa wax lagu xukmay alxukmu bikayri maa anzal allah mukafir lidaati ma biijmaaci lmuslimiin macnaha culammada ahlu sunnahoo dhan aan ula jeedo ahlu sunnuhu itifaaqay ku yihin abu cabaas alqurdubi kitaabkiisa almfhim lima ashkala min صaxi mslim itifaaq way leeyahay alxukmu bikayri ma anzl اllahu inuusan shirki ahayn kitaabka ilahay waxaan ahayn wax ku xukmiya qof shirki maaha biitifaaqi culamaa saasuu leeyahay hal qofoo yidhi ahlu sunaan maba jira waa shirki abar dhammaan waxay ku itifaaqeen ahlu sunnuhu inuusan kufri akbar ahayn oo mukhrij can milla dunuubta marka dunuubta marka kufriga akbarkaa ah sida ilaahay la caayo nabiga la caayo diinta la caayo malaa'igta la caayo meydka la baryo qubuuraha shardi laga xirto ilaahay qaynkiis loo sujuudo qur-aanka lahanaysto qofku ficilka uu sameeyo ku gaalooba khalaas uma bahan dunuubta kale oo aan gaarsiisnayn kufriga akbarkaa qofku haddii uu sameeyo isagoo og inuu ilaah caasiyey oo aan xalaashan ku gaaloobna waa ku faasiqooba waa ku faasiqooba laakiin hadduu xalaashado waa ku gaalooba takhliilka marka waa dunuubta loo shardiya waa dunuubta aan gaalnimo daatadeeda u ahayn daatadeeda aan u ahayn duu ku dhaco isagoon xalaashayn waa sinaysta waa oghay inuu ilaahay caasiyo qof muslimu dilo waa ogyahay inuu ilaahay caasiye meyd u qarartay waa ogyahay inuu ilaahay caasiye qabiiluu nasabkoodu diray waa ogyahay inuu ilaahay caasiye ku gaaloobi ma laakiin waa dembi weyn oo ciqaab iyo cadaab cadaab ilahay lagu muto dunuubtoodu noocaasay kala yihin dunuubtaas aan leenahay gaalnimadii weyneed way kay sokaynaa qaar ka mida nabigaa ku sheegay gaalnimo maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ah alxukmu biqayri maa anzala allah qur-aankaaba ku sheegay kufri waman lam yaxkum bimaa anzala allah faulaika hum lkaafiruun waman lam yaxkum bimaa anzala allah faulaika hum aalimuun waman lam yaxkum bimaa anzala allahu faulaaika hum lfaasiquun saadexaasa lagu sheegay aayadahaa saddexdaa koo marka ugu horeeya waxay ka hadlayaan qof kastoo qur-aanka tafkiiska yaqaan uu ogyahy reer banu israaiilay ka hadlayo nabi maxamedna saas yii sal la ala oo xadii saxiixu muslimka ku sugan musnadka imaam axmed ku sugan nabigu wuxuu ihi hiya fi lkufaar aayadahan saddexdaa gaaladay ka hadlaayeen khawaarijtuna ta soo qaada inay muslimiinta kor ka saareen oo yidhahdaan muslimiintaa sidaa soo ma jeed nabigaa wuxuu yidhi gaaladay ka hadlayen hiya fi lkufaar laakiin haddii qof muslim awal ahaa jiray uu la yimaado maxaa la samaynaa waa la kala qaada haddii uusan xalaashan uusan deenin xukunka alle uusan tabdiil samayn waa kufrun duuna kufri gaalnimo waa ku dhacay laakiin tii islaamka looga baxay maaha ma ahan tii islaamka looga baxay waa mid kale ka sokeey cabdullahi bn cabaas oo nebi maxamed qur-aanka tafsiirkiisa ugu duceeya sidaas ku fasiray allahuma faqihu fi diin wacallimhu tawiil saxaabigu nebi maxamed ugu duceeyey asaas ku fasiray oo yihi kufrun duuna kufrin saa ku fasiray sanad saxiix xaakima weliyey uu saxiix yeelay xaafid dahibina waa ku waafaq oo yidhi waa daciif cabdullahi bn cabaas kama sugnayo sanad saxiix ooga sugan dhammaan culammada muslimiintuna waa isku waafaqeen itifaaqaada lagu soo naqliyo hal caalim oo ahlu sunnahu ma khilaafo oo ma dhihin la kala qaadi ma ee dhammaan culammada ahlu sunnaha salaf iyo qalaf waxay dhahen waa la kala qaada hadduu wax ku xukmiyo ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn isagoo is-og inuu rabbi caasiyey soo ma jeedin inuu sharciga ilaahay khilaafay hadduu wax ku xugmiyo waxaa la leeyahay kufri waa ku dhacay laakiin waa kufrun duuna kufrin soo ma jeedi waa kufrun duuna kufr waa sida ibnu jariir tabari xaafid ibnu kaiir dhammaan culummadu ay u maskareeyeen saxaabadii taabiciyaalka laakiin hadduu sidii gaaladu ay ugu dhaceen ugu dhaco gaalu ku noqona gaaladu kitaabka alle waxaana wax ku xukmiyeen qaabkay iyagu u sameeyeen hadduu u sameeyo waa kaafir muslima ah. culummaduna waa isla ogoli taas waa isla ogoli oo waa maxay sida saxiix muslimka iyo qayrkiisa ku sugan yahuuddu waxay sameeyeen waxa la yidhahdaa tabdiil qof kasta oo tabdiil sameeyana waa gaal muslima ah maxaa yeelay inay yahuud yihiin kuma gaaloobin ee dembi ay sameeyeen ay ku gaaloobin haddii qof muslim ahaa jira dembigiioo kala sameeyo gaal noqona oo maxaa ka mid ah wuxuu wax ku xugmiyey sharciga ilaahay waxaan ahayn sidii yahuudduna tabdiil u sameeyey tabdiil xaa la yidhaha qofka zinaysta guur xalaanaa soo maray dhagaxi nafta looga jaraa towraad ku tiille markaase waxay sameeyeen xugun ah qaanuun ama dastuur waxay degsadeen qofkii guur soo maray ee sinaystaa wejigaa laga madoobayna dameerna waa la saara gabaalna waa loo jeedaa suuqana waa lagu wareejinaa jeebalna waa lala dhacay saasaa loo ciqaabahaya nabigaa weydiiyey sidaan towraad miyaa dhigda haa towraad waa sidaas yidha diinkii alle waa saas waa tabdiil sooma jeedi dhagax in lagu dilu ahaa tawraad ayagana xukunkii qaanuunko dastuurka ayay qorteen ay diinka alle u nisbeeyeen waa iftiraac tabdiila la yidhaha xaakim kasta ama boqor kasta ama madaxweyne kasta ama nabadoon kasta ama qabiil kasta oo qaabkaa sameeya waa kafaro ilahay waa ku kufriyo oo qaanuun ay iyagu samaysteen u nisbeeyo diinkii alle oo yidhahdaan waa diinkii alle o taasu waa gaalnimo hadduu qaabkaas wax xukmiyo qaabka labaad wuxuu yahay jahd inay in la diido xukunka alle maxaa ka mid ah yahuud markay qaabkan sheegaan nabigu waa weydiiye wuxuu yidhi rajmi dhagax in wax lagu dilo tawraad ma ka helaydaan oo diinka alle ma ka mid yahay na wax lagu dilaa laa najidu fiiha shay-an y maya wax dhagax ku dilida diinka alle lagu soo dejiyo kuma jiro saasay gaalo ku noqdeen nabadoonna ha ahaadeen madax ha ahaadeen qofku raba ha ahaade qofkii sharcigii ilaahay wax kamida saasoo kale u diida waa kaaf dii qof hadlo oo yidhahda dhagax in wax lagu dilaa diinka islaamka ka mid ma ama uu yidhaahdo in gacan la gooyaa diinka ilaahay maaha ama uu yidhahdo qofkii qof muslima dila camdi u dila iyo cudwaan in loo qisaasaa diinka le maaha kaafir wey culumaduna ay ijmac ku yihin inuu kaafir kufrigiisuna maaa waa jahdi kitaabka ale la diiday waa jahdi waxay yidhahdeen culummadu waxaa la mid ah haddii uu yidhaahdo qof ama ha ahaado nabadoon ama ha ahaado ugaas ama boqor ha ahaado ama madax ha ahaado qofku hadduu yidhahdo waktigan la joogo sharciga ilaaha in wax lagu xukmo manaasib uma ahan ee qaanuunkiiyo dastuurka ah waa kaafir biijmaac hadduu yidhaahdo sharciga maanta waktigan munaasibu maahane qaanuunka adduunka caalamka la soco kara waa kaafi culimmaduna waa isla ogoliy hadduu yidhaahdo sharciga ilaahay wax waa lagu xukmi karaa qaanuunkana wax waa lagu xukmi karaa sharciga islaamka iyo binaalaha mid ila aad waa isku mide waa kaafir culummaduna ijmaaci ku yidi ilaa qawaaniintii banu aadan dejiyey iyo diinki alluus mid ka dhig hadduu yidhaahdo kitaabka allaa feecan in wax lagu xukmiyo qaanuun in wax lagu xukmiyana waa banaanta waa kaafir culamadu ijmaaci ku yihi da u kitaabka allaa feecan sharciga ilaahay baa wanaagsan laakiin qaanuunkana waa mubaax in wax lagu xukmiyo waa banaanta sharcigu diidi in banu aadamku ay degsadaan xugun culamada muslimiintu waa isla ogolyihin kafir yahay midkaas dhammaan intaas aan sheego isla ogolyihin qofka ay leeyihiin kufrun duuna kufr ku dhacay waa qof caqiidaysan sharciga ilahay in wax lagu xukmiya inuu waajib yahay wax kale in wax lagu xukmiyaana aysan banaanayn hadduu wax ku xukmiyeyna inuu ilaahay caasiye is ogyahay kaas weeye kaasu kufriga uu ku dhacay wuxuu la mid yahay qof muslima qofka dilay kufrigu ku dhacay qof muslima qof alla qofkii dila kufrigu ku dhacay nabi maxamedaa yidhi sal allahu calay wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufr muslim la-aaya waa faasiqnimo in lala dagaalamana waa gaalnimo nabi maxamedaa yidhi sal la ala nabi maxamedaa yidhi laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd aniga gabaalkay gaalnimo ha u laabanina oo gobolkiin gobolka kale qoorta ka jaro kufri wey in la islaaya qof muslima la dilaa waa kufri laakiin kufrigaas waa kee kufrun duuna kufri in dadka qabiilkooda la duraa waa kufri in maydka loo baroorta waa kufri inaani fi nnaasi humaa bihim kufru aacnu fi nasab waniyaxatu cala lmayit saxi muslimka waa soo marra sooma waa kufri waa kufrun duuna kufr dii qof qof yidhaahdo nasab dhimanata ma gaala ah, ma aha islaamka kama bix kama bix laakiin kufri waa ku dhac taas marka dunuub badan aa kufri sharcigu ku magacaabo kufrigaasuna uu yahay kii weynaa mid ka sokeey uu yahay taasa lamid saas darteeda fiiri ayadoo dadka muslimkaa ah inay dagaalamaan gaalnimo lagu tilmaamay haddana qur-aanku wuxuu leeyahy wain daaifataani min almuminiina tataluu faaslixuu baynahuma fain baqad ixdaahuma cala اlأkhra faqaatilu latii tabki xata tafi ila mumina wain daaifataani min almuminiina fiiri waa dagaalamayana waa isdilayaan haddana maxaa la leeyahay muminiin waa la isdilaya ah, iyagiyo isdilaya nabiguna isdilidda muxuu ku tilmaamay kufri idan waa maxay kufriyay ku dhaceen muminiinna waa leeyahy nacam hadda kufrigaan ki islaamka looga baxay ahayn ah, kufrigaan ahayn waana masaladaas masalada khawaarijta iyo ahlu sunnu ay ku kala baxaan oo khawaarijtu dunuubtaas waaweyn oo dhan ee ama kufri sharcigu ku tilmaamay oo aan kii weyne ahayn ama kabaa'irta kalea qofka ku dhaca islaamka waa ka baxayl ahlu sunnuhuna tafsiilkaasa u yaalla oo dembiga mukafir lidaatihi ah qofka ku dhaca islaamka waa ka baxay qofka ku dhaca dembiga kalena wax kale hadday raacaan islaamka uga baxa haddii kalena waa ku faasiqooba uga bixi masaladana khulaaso wey waa intaas rawaahu axmeda xadiidka wariyey watirmidiyu wa xasanahu waa xadiis xasana waa xadiis xasan fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa tafsiiru aayati nuur aayatu nuur tafsiirkeeda weeye aayatu nuur tafsiirkeeda weeye falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna waa aayaddaas tafsiirkeeda athaaniyatu masalada labaydaa tafsiiru aayati bara aayatu lbara tafsiirkeeda weeye itakaduu axbaarahum wa ruhbanahum arbaaban ahaaliatu mas'alada saddexaydaa atanbiihu baraarujin weeye calaa macna alcibaada cibaadada macnaheediiyaa lala ku baraarujiyey allatii cibaadada ankarahaa uu inkiray alcadiy cadiy bnu xaatim cibaadada uu inkirayay maxay aheed cibaadadaasu noocay aheed waxay ahayd bimacna sujuud wa rukuuc taasuu midu inkiray alraabicatu masalada afrayda tamiilu bni cabaas cabdilaahi bni cabaas miaalintiisa biabi bakrin wa cumara uu miaaliyey iyo wa tamiilu axmada imaamu axmed miaalinta uu miaaliyey bisufyaan iri qowl khilaafa kitaabka alle iyo sunnada nabiga raacidda la raaco in cadaab iyo ciqaab lagu mudana miaal wuxuu uga dhigay cabdullahi bni cabaas abubakr iyo cumar abubakr iyo cumar oo ah afdal naas bacda nabiy sal اlahu alay waslm dadkoo dhan kuwa u fadli badan ka gadal sal la haddii marka qowlka abubakar iyo qowlka cumar haddii xadiidka nabiga laga hor keeno cadaab lagu mudanaa dadka kale maxaad u malaynaya hadii laga hor keeno hadalkooda waa min baab اwla saas darteedu ijmaac ku soo raray imaamu shaafici inaysan qofka u bannaanayn xalaalna u ahayn mar haddii ay u caddaato sunnada nabiga inuu sunnada inta ka tago qowl kale raaco shaalixana naqlinaya ajmaca alculamaau uu yidhi culimmadu waxay ku ijmaaceen calaa ana man istadaanat lahu sunatu rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam qof alla u cadaato sunna rasuulka sala allahu calayh lam yakun lahu an yadacaha liqowli axadi uma bannaana umana habboona inuu ka tago sunnadaas qof kale uga tago annaga madhabkayaga ma waafaqsana xadiidkaanu dariiqadayada ma waafaqsana ururka yaga xisbiga yaga ma waafaqsana inaad sunadii nebi maxamed uga tagto waa dalaal mana ahan alaalna maaha xalaalna maaha a'imadoo dhan ayaana sidaas ijmac ah sida imaamu shaafici uu yihi ijmac weeyaan imaamu axmedna wuxuu maal u soo qaatay sufyaanu thawri oo a'imadii mujtahidiinta mulaq ahaa ayuu u soo qaatay cajibtu liqowmin carafuu isnaada wasixatahu yadhabuuna ilaa ra'yi sufyaan la yaabay dad gartay sanadka iyo xadiidku inuu ansaxay kadibna xadiidkiioo saxiixa inta ka tagaan ra'yiga sufyaan raacaya sufyaanoo imaam mujtahid ah sunni ah qawlkiisu haduu khilaafo xadiidka nabiga hadii la raaco waa arin layaab ka waran kuwo iska caama ama shibul cawaam ah ra'yigooda haddaad raacdo ta sunadii nebi maxamed khilaafto sal la ala sl so musiiba maaha alkhamiisatu masalada shanaydaa taayuru axwaali waa xaaladuhu say isku bedeleen ilaa haadi aayati ilaa qaayadaas la gaaray xataa saara ilaa uu noqday cinda alakari dadka badankooda agtooda cibaadat ruhbaani suufiyadoo la caabudo hiya afdal acmaali acmaasha midda ugu fadliga badan saasay dad badan agtooda ka noqon in suufiyada la caabudo acmaasha midda ugu fadli badan dad badan saasay u yaqaani laakiin cibaada ku magacaabi maayaan cibaad ku magacaaba awliya raaciday ku magacaaban awliya raacid ay ku magacaabayaan wa tusamaa meeshaas waa sidaas wa tusamaa wey ee laasiyama maaha wa tusamaa cibaadadaasaa waxaa lagu magacaabaa la caabudayo suufiyada alwilaayata wilaaya lagu magacaaba awyaminu saasaa lagu magacaaba saasaa lagu magacaaba watusamaa waxaa lagu magacaabaya alwilaayata weliyanimo saasaa lagu magacaaba saasaa lagu magacaabay waxaa la leeyahay shiiqa amray sidaas maanta waxa weya waa maalin weyne ha layska afuro maalin ramadaan maxaa yaele weliga amray isagaa naga og baaka ha waxaa laleeyahay weli hebel weli hebel ardadiisa mid ka mid aho malagu nafta ka qaaday uu ka daba haaday samawaadka dhex uga tagoo uga daba tegoo waa ka soo dhigay malakulmowt weliba dembiil isagoo nafafyaal badan ou maanta odhan gurbinayay ku side uun tallaad uga dhiftay uu ka daadiy de ka war meesha dalaalku gaaray haddaad tiraahdo war waa dalaale ka daa wuxuu ku leeyay ah baab awliye wey lama galo waa sidaas u rumayda waa gaalnimo waa gaalnimo wacibaadatu laxbaari culummo in la caabudana hiya alcilmu cilmi ayay maanta agtooda ka noqotay iyo wlfiqu fiqi kuwa xoogaa laqbaystay culummada kaasuu la jeedaa laakiin dadka u qiil daya wax alla waxaad u baahdo qiilu kuu Ah, xoogaa ayuu laqbaystay wax alla waxaad u baahato qiilu kuu raadina maxram la ma la safri karaa gabadha ha dhib male laruuro wey shiiq waxa weeyaan wax alla waxaad adigu u baahato sharciga islaamka xoogaa maanta gaala waa naga xoog badan tahaye sharciga in loo xugun tago ma laiska day karaa qawaaniinta ayaanma lagu sii soco karaa ha laruuro wey dhib male laruuro wey aanta xoogays Ah. wax alla wixii loo baahda qiil u keenay gabar saddex lagu furay shiikh ma u haydaa qiil laruuro weeye wax kalean u haynaa midaa la soo marsiinaya maxlala la marsiina ah, midaa habeen la soo hoyana hadda waa maxlashi nabigu nacladay oo yidhi lacana allaahu muxallila walmuxallala lahu naclad allah ku ninka gabar u guursada ninkii hore xalaal ha u noqoto naclad allah ku rido kanle hala ii guursado na naclad allah ku rido ataysulmustacaaq ogiga lasoo caariye qaatay ee la habeen iila fariiso nacladu kugu dhacday xishood darana dhib ma lahu leeya xoogaa waa laga fiican ya laakiin waa banaanta wax alla waa laguma taqiilu kuweena ah, qaadka ma laga ganacsan kara ma ka soo xajiyaa dhib ma lahu leeya waa laga soo xajina wax alla waa lagu taqiilu kuu haya isagu ah, qiilu kuu haya kuwaas wey kuwaas marka in la raaca markaas la fiqi badana hebel baab caalim hortiis banaan waa caalim shaydaan ee caalim ilaahay rumaysan hortiisu ma banaana sharcigaa celina xuduudu le caalim horti banaan waa ninka la yidhi wa allo wuxuu rabo ilaa markii dambe caamadii kala cudbilaysteen caamadii oo culumadiiba loo tusay ayaa wax ka xaraama insan jirin waxay dhahdeen haweeney ari ka baxsaday markaasaa midu tiri u ducaynada tihi ilaahay weyna duul culumaa xeradiisa ha kuu gelsho kaasay tihi ha iga geli xero culum ilahu ha iga geli wadaadaa asagaa masaluu ku banaystana yaqaan midiyuu ku qashan haysta ilahu ha iga dhiib ilaa waxaa la wax walba uu xalaashaday waxaas ma culumaa waa shaydaan marka kuwaas in la raaco ee fiqi loo galo hadduu maanta kuu yimaado wuxuu yidhaha maanta waa layga sidaa tolle maanta waa layga sidaa tolkeeyo shiikh ii fiiri masalada oo tiraada maya waa lagaa gadlaya rabbi ka bar ilahay culummana maahan inaga bar cali hebel maantuu joogi jiray qiiluu keeni jiray maantaoo kale bal kuwaan naqaano hadda jooga aan naqaano oo gabdho la kufsaday mooryaantii kufsaday u taagan inuu difaaco hadda waa gabdho la kufsadeed saddex mooryaan aa gabadh kufsatay oogeen a ku qabiil marka gabadha la kubsaday qabiilkeedii shiiqay keensade mid saddexdan nooryaanna qabiilkooda shiiqay keensadeen oo loogu talagalay inuu qabiilkaas ka difaaco qabiilkii gabadhu ka dhalatay shiiqoodii wuxuu yidhi waxaa laga rabaa min labiyo labaatan ari ah waa kubsadeene oo meherkii nabara ay ku dhufteen intay gabadh muslimadaho dhowrsana aheyd oo isku diiday mudiyay aadba dhiceen kaasay jeexjeexeen jirkeedii dhaawacyadaas wuxuu yidhi gabdhaan u diray gabdhahaasa ii soo mid fiiriyey nabar walba intuu leegyahay ayagana intaasoo geelaan ku xugmay wuxuu ku yidhi kii mooryaanta difaacay hadda u fiirsada wuxuu u soo taaganya mooryaanka gabadha kubsaday inuu difaaco markaasuu yidhi horta dhiig aad leedahay gabadha lugteedan ka xugmiya hadaad fiirday faajira gabadh islaam daad iiri xuguna ma ridi karti saad ku fiiri ma aana fiirin afar gabdhoodoo toosanaan u diroon yidhi nabar walba intuu leegyahay soo mitibiy kaasu goormaa gabaru qaadi noqoto sharcigaba kuma banaaneen halkaas iga saari horta wax dhiig la yidha saasaan loo xukmi karin waxaa soo haray yuu meherka aad sheegayso maadaad dul taagna markay kubsaayeen waryaa ayagii wuxuu u lakina inkira mooryaanta warya adaga hadday saameed kubsado markaasu maryankii maya suu yidhi maadaa ku qasbay waa kan la soo taagan maya xagga ka bax suu yidhi kaalay tii kale suu yidhi warya waa ma waxa lagaa sheegaya ma gabdhahay samaada kubsataa markaasuu yidhi maya suu yidhi maadaa ku qasbaya waa kan waa diidan yahay war xagga ka bax kii saddexaad uu yidhi kaalay waryaa ma gabdhahaad kubsataa suu yidhi cadaab ha ii horseedin horaan dembi ugu dhacay mid kale ha horseedin gabadhan waa kufsanay siiba kugu dhacday hadde waa moryaanka moryaankii wey meesha gaartay wadaad beeleedaa laidhaha waa waxaas wax la diidayo waxa uu kuleeyahay waxaasoo kale dadki maanta fiqwiga markaas hadda ninkaasu tolka qiimaha uu ka leeyahay adaad haddaad aragto ood la yaabay waxaa laleeyahay sheikaas ah nin toleed wey caalim wey wax walba qiil u haya waa caalim marka kuwaas oo la raaco wey wuxuu ka digaya kuwaas wey shiikhuu wuxuuhi uma taqayarat ilaxwaalu xaaladihii way isbedeleen ilaa an cubidda ilaa la caabuday min duunillaahi alla ka sokay man axad laysa min asaalixiin aan saalixiinta ka mid markii dambe awal dadku waxay ku fidnoobeen dad saalixiin dad saalixiinay caabudi jireen ku fidnoobeen waagii dambe faajiriin faasiqiinaha la caabudo oo midka caabudaya laftirkiisa wuxuu ku leeyahay shiikh fulaan soddon sano isagoo sujuudsan lama arag oo tukana soddon sano weeye ogo kaasuu caabuda shiikh fulaan soddon sano hadda saasay ku qoranta kutubta macnaa kitaabma bugaagta oo laleeyahay karaamad awliye wey waa bugaag beenbeene saasay ku ammaanaya ayagaa gacmahooda ku qora ayagaa ku ammaanaya soddon sano qofaan tukan ka war meel ku tukaday laakiin ayagu say udhigayaan markaa tidhaa de soddon sano hadduusan tukan suu weli ku aha muslimka uu la joogay uusan kudhex tukan jirin nabiga muslimiinta isagaa tuji jiray qofka aan jamaacada la soo tukana nifaaqa lagu tuumi jiray see yahay weli ilaahay qofaan muslimkaba la tukanys markaa isku leeya ka taga mar alla markaa salaada laadimo xaramka aadi jiro kacbada xaggeeda kusoo tukan jira hmm. waa iska turuf taas hadde munaafiq kastaa waa dhi kitaabku salaad kasta intaas wuu karaa soo maha si la yidhah warkaale nala tugo inuu yidhaha dhanka xaramkaan aada anugu halkaan iguma baxdo ee eh, taas waa kara taarku salaad aan karin miyaa jira intaas faasiqiina la caabudo hadda kahor dhowr goor waa inta waa ku akrina buugaagtaas waana haynaa soo ma jeed waa noo yaalla oo karaamaadka awliyaa lagu sheegayo sheekh ibraahim curyaan dabaqaadka awliyaa shacraani dabataatu wliyaa wuxuu ku qoray sheekh ibraahim curyaan shiklina karaamaadkiisa waxaa ka mid a khudbada markuu aqraa marka inuu agga dhigo ee uu soo istaago ilaahana hortaag ilaahana hortaag subxaan a karaamaadkiisay ka midta waxaasaa lagu leeyahay waa weligi ilaah waaas yaa bani aadama khuduu zinatakum cinda kuli masjid iiriya warbanu aadamo dharkiina quruxdiina qaata markastoo tukayda a ilah leey kuu dhiga dhab kuwaas haddee waa carabkaa qaba kara ee waxaa ku yaala dabaqaadka kuwaan carabkaygu karin oo lagu ammaanayo zinu a lagu ammaana iyo weliba wax ka sii fool a lagu ammaana oo le karaamaadkiisay ka mid ahayd lagu le oo maxaa dhacay hadde waa awliya baabkooda lama waxaasaa la caabudo waa ka kutubta aan sheegaynaa guryahooda yaalli ayagaa waxay leeyin waa kutubtayadii ah, waa kutubtayadii ay leeyi hadda ka horan habeen halkan ka akrin markaasaan ku nidhi buugaag shaydaan qoray wey mana ahan kutub muslim marka shayaadiinoo qortee laga beri yeelo dadka muslimkaa markaasay halkan soo fadhiisteen masjid markaasina waa kutubtayadii waana kadaab ninkaas kutubtayadu leeyhi gaala qof bal aduu ka fuj hadduu isagu sheega maada ka difaaca kutubta waxayna meesha ku hayo waa kuwan anagu ahay ah. ilaa haddeena sidii leey annagaa iska leyl kutubti sidii yaana ku qoran marka laba shay midna dhihima melihi dhihima kuma qornana dhihimaayo wixii waa ku qoriy ooma inkiri karo ka taliy subxaana allah uma taayarat ilaal xaalki waa isbedelay ilaa an cibido ilaa la caabuday min duuni illaah allaha qayrkiis man axadaa la caabuday laysa min asaalixiina saalixiintaan ka mid ahayn wa cubidda waxaa lagu caabuday bilmacnaa macnaha macnihii afaani oo lageeyey macnihii labaad waxaa lagu caabuday man qof huwa min aljaahiliina jaahiliinta ka mida dad jaahiliin oon ba iyo ta oqoon qolooyinka waxa weeyaan sharci dejiyeelka ah qolooyinka qawaaniinta dejiye dastuuryada qora ama nabadoonnada miyiga iyo magaaladaba jooga ee xeerarka qabaa'ilka u dejiye qaar ka mida hikaadda ma yaqaaniin qaar ka miduhu hal bismi illahi raxmaan raxiim hal xaraf kama macnay karo qaar ka waa ku dhow kuwaasa waxaa la leeyahay dawlad dhan u soo dejiya tusu waxay xalaalaynayaan wax ilaahay xarimay waxayna xarimayaan wax ilaahay xalaaleeyey markaasaa qaran dhan tasuur looga dhiga markaasaa qabiil dhan xeex looga dhiga hadda kuwa jaahiliin kuwaasaa la caabida saas ula jeeda ah, heerkaas gaarta awal waxaa laga digaya war caalimka masalada xataa laguma raaci karo day aan joogin kuwaan ayagu ba-ya ta oqoon aabaa lagu caabudaysan soma jeed marka waa arrin dalaal ah nas'al اllaha salaama wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllah wslm wbaarak calى nabiyina mxamed